الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعن كسب حني شرع من قبلنا usuushii la isku khilaafsanaa ama usul almukhtalaf fiih wuxuu ku xijisiiyey qowl saxaabiyi saxaabiga hadalkiisa fii xaqi kayri saxaabati saxaabada wixii aan ahayn xaqooda ama fii xaqi saxaaba qowlka saxaabigu xujo maaha biitifaaq iyada khilaafo kama taagnaba mar haddii saxaabigu uu qowl yidhaahdo qowlkaasi saxaabada kale xujo kuma noqona khilaafna kama taagna waa la isku waafaqsan yahy waa taan soo nidhi waa laba qof oo nadiir oo isku dhigma markaa ka kale xujo kuma noqonayo ama wixii aan saxaabada ahayn intii aan ahayni ka dambeysay qowlu saxaabigu muxuu noqonayaa ma xuja mise xujo maa sidii masaladii hore aynu soo dhaafno ahayd sharcu man qablana ayaa waxay u baahan tahay masaladuna taxriiru maxali nisaac meesha lagu muransan yahay in la taxriiriyo idan haddii la idhaha qowlu saxaabi de wax badan baa soo hoos galaya qowlu saxaabi waxaa jira qowlu saxaabi ka lagu khilaafo qowlu saxaabi waxaa jira saxaabada kale ay ku khilaafaan qowlu saxaabi waxaa jiraya marfuucan lixukmihi oo aan ra'y iyo ijtihaad laguba keeni karin qowl saxaabi waxaa jira kitaabka iyo sunnada daliil markaa waxa weeyaan daliilkiisa mustanida oo xujaysanaya kitaabka iyo sunnada idan waxaaso dhan waa in laga huufo waa in waa in taxriir lagu sameeyo meesha lagu muransan yahay waa halkeed ka taas buu tilmaami doonaa waxau yidhi musanifku idaa qaala saxaabiyu qowlan saxaabigu markuu yidhaahdo qowl ficilku muu ku baxaya ha ficlu saxaabi lama odhan waa qowlu saxaabi waa hadal saxaabigu markuu qowl yidhaahdo wantashara uu faafo intishaar haddaanuu intishaarin oo cid kaloo ogi jirin ma soo galayo wantashara walam yukhaalifu axad axad khilaafayna aanuu jirin haddii axad khilaafay uu jiro wuu ku baxayaa sababta waa qowlu saxaabi saxaabi kalou ku khilaafay iyadu ma soo galayso masalada walam yukhaalifu axad min asaxaabati fa huwa ijmaacun sukuutiyu kaasi waa ijmaac sukuutiya haddii qowl idhaahdo oo axad khilaafi aanuu jirin axad khilaafi hadduu jiro taa lagama hadlayo marka haddii uu saxaabigu yidhaahdo qowl wantashara oo uu intishaaro walam yukhaalifu axadu min asaxaabati axad saxaabada ka midiina aanuu khilaafin fa ijmaacun sukuutiyun kaasi waa ijmaac sukuutiya kaa looma jeedo waayo saxaabadii o dhan baa ku wada waafaqday mayna khilaafin ijmaaca sukuutiga dee ciddii xujaysanaysana waa xujaysan ciddii aan xujaysanaynna xujaysan mayso oo khilaaf ka taagnaa ijmaaca sukuutigii mid baa qowl odhanaya qowlkii wuu intishaaraya intii kana way ka wada aamusaya macnaa may khilaafin weeyaan marka aamuska ay ka aamuseen ma ogolaansha mise ogolaansho maaha masalada ijmaacu sukuutiga waa tan agga hore kaga soo hadal taa iyada xagga horean kaga soo hadal uma noqonin waqad mara baxduhu walaa khilaafa cinda ahli اlcilmi Eh, maxalu nisaaca waan sheegi doonaa inagaa si gaara ah u tilmaami doonaa lakiin eh, eh, musanifku ma aanu sheegin walaa khilaafa cinda ahli dadka ahlulcilmigii ah iskuma khilaafsana ana qowla saxaabiyi saxaabiga qowlkiisu laysa bixuja inaanu xujo ahayn calaa kayrihi manaa calaa kayrihi min asaxaabati kuwii kale saxaabada ahaa inaanu xujo ku ahaynna iyadna laskuma haysto ama idaa qaala asaxaabiyu qowlan markuu saxaabigu had idhaahdo waa tan masalada ugu jeedaa ee nisaacu ka taagan yahay halka hore muxuu ku soo tilmaamay qowlu saxaabiga axad saxaabada ka mid aanuu hadalkiisa khilaafin kaa isaga maxaa la dhahdaa ijmaacu ijmaac sukuutiya kaasi waa masale xagga hore kaga soo hadlay ciddii ijmaaca sukuutigaa waa xujo odhanaysa maxay odhanaysaa waa xujo ciddii xujo maaha lahaydna dee xujo maahay odhanaya masaladaa waqad marra baxduhu saxaabigii hadal buu yidhi intii kalena way kumay khilaafin hadduuse axad saxaabada ka ah uu khilaafo taa maaha ta kuma jirto iyadu lagu khilaafa lohanaya haddiise axadaan ku khilaafin aanuu jirin waa ijmac sukuutiya waqad mara baxduhu waxaa kale oo uu meesha ka saaray qowlu saxaabigu saxaabada kale xujo kuma noqonayo yuu ku soo harhayaa markaa hadalku wixii aan saxaabada ahayn idan maxalunisaaci waxa weeyaan buu yihi inkastuu maxalunisaaci quyuudka badan uu ka tegey idaa qaala asaxaabiyu qowlan saxaabigu hadduu hadal yidhaahdo walam yantashir hadalkaasi aanu intishaari walam yuclam lahu mukhaalifun mukhaalifna aan la ogeyn cid khilaaftayna aanay jirin axadkaasoo min asaxaabati saxaabada ka mida faqad ikhtalafa ahlulcilmi fiihi ahlulcilmiga waa isku khilaafeen idan shuraaxda markay sheegayaan maxalunisaaca waxay idhahdaan quyuud kalaan ku darayna waxay idhahdeen masalada la isku khilaafsan yahay markay sheegayaan qowlu saxaabigu waxa weeyaan bay dhadeen maa nuqila ilaynaa horta waa wixii saxaabiga ka laga soo naqliyey oo horta waa in saxaabigan inuu hadalkan yidhi ay sugan tahay ka warran haddii sanad ahaanba laysku haysto oo ay qaarkood leeyihiin sanadkani kama sugna saxaabiga hadalkaas waa qeyd horta waa inuu ka sugan yahay saxaabiga hadalkan kaas waa mid oo ama fatwo ah ama xaadiso sharciye ah, ama qada uu saxaabigu sameeyey oo uu ku dhawaaqay laakiin naqliga sanadku uu sugan yahay fii xaadiثaةi sharciya walam yarid xukmuhaa min kitaabin aw sunna waa qeyd labaad kitaabka iyo sunadana waa inaanu xukunkooda ku soo aroorin ama hadduu qowlkan saxaabigu uu leeyahay kitaabka iyo sunada uu ku soo arooray dee xujadu waa kitaabka iyo sunada marka qowlu saxaabiba maahaba waa imse qeyd marka waa laba qeyd saxaabiga waa inuu naqligu sax yahay haddii naqliga la haysto mararka qaarkood waxa la odhan karaa saxaabiga hadalkani kama sugno walam yaqulhu sanadkaa daciifa marka sanadku waa inuu sugan yahay deliil kitaabka iyo sunnadaana waa inaynu ku sheegnin arrintani waa laba qeyb walam yaxsul calayha ijmaacun ijmaacna waa inaanu xasilin oo waa inaan lagu ijmaacin hadday saxaabada ku ijmaacaan ma waa qowl baan odhanayna mise waa ijmaac baan odhanayna waa ijmaac baan odhanayna idan ijmaacna waa inaanu iminin waa qeyd labaad walam yuclam lahu mukhaalif mukhaalifna waa inaanu jirin ama haddii axad saxaabada ka mid ihi uu khilaafo ma odhanayno waa qowlu saxaabi masalada lagu muransan yahayna taa maxaa mukhaalifka ka mid a ah, tusaale ahaan waxaa laga wariyaa cali abi daalib inuu yidhi cumar baa cabdillaahi bni cumar baa wuxuu yidhi qofka daaba wata gaadiid oo qof dul mariya gaadiidkii ama wuu la fakaday wuu saaraa faras iyo dameer iyo wixii la mida wuu magdhabayaa buuhi qofkii oo waxa weeyaan waa daamin sababto ah waxawey waa mutasabib daabaddu habal mubaasharato iyadoo ha dul marto laakiin isagaa isagaa saaraa oo way ka duwan tahay xukunka markuu daabaddu qofku saaran yahay iyo marka iyadu iskeeda xudisho waa laba kala xukun markuu cabdillahi bn cumar sidaa yidhi ayaa waxaa lagu yidhi cali waxa uu yidhi haddii uu yidhaahdo hadduu dhawaaqo markuu daabadda saaran yahay oo u idhahdo addaabata addaaba iska eega oo kale isagoo leh oo dhawaaqaya dabadeed qofkii uu dul maro mag male cali saasay ka sugnaatay baa cabdillahi bin cumar lagu yidhi wuu diiday cabdillahi bin cumar wuxuu yidhi waa hadduu dhegaleeyahayna bu ah, hadduu qofkani dhegaleeyahay waa asam yahay ka warran bu marka wuu ku diidan yahay soo maa masalada wuu ku diidan yahay idan wuu magdhabayaa weeyaan mutlaq ba maha yidhahdaa ma yaanu odhanin idan qowlkaa cali maa lagu waafaqay mise waa lagu khilaafay waa lagu khilaafay marka waa inaanu axad saxaabada ka mid yihi masaladani saxaabiga ku khilaafin waa qeyd afraad idan waa intaa quyuudda waa intaa maxaa markaa soo harhaya waa qowl saxaabiguu yidhi oo uu ku dhawaaqay kitaabka iyo sunnada kuma jiro xukunkani haddii kale xukun dee daliilku kitaabka iyo sunnadu buu noqon lahaa ijmaac ma aha axad saxaabada ka midii kuma khilaafin naqliga laynaga soo naqliyeyna waa saxiix marka intaa tahay waa taaka lasku haysta laleeyahy xujo muu noqonayaa mise xujo maaha kiibuu markaa aqwaashiisiibuu inoo galaya ama idaa qaala saxaabiyu qowla walam yantashir walam yuclam lahu mukhaalifun min asaxaabati faqad ikhtalafa ahlulcilmi fiih faqaala qowmun laysu bixuja mulaqa qole waxay idhahdeen mulaqba xujo maaha madhabkaasi wuxuu yihi laysa bixuja mulaq qowlka labaad baa ka xoogan xagga markaa la eego daliilka iyo xaggay aimaduba u badan yihiin xujo maaha wa qaala qoomun qolana waxay idhahdeen huwa xuja mulaqan waa xuja bay idhahdeen mulaqa waxay u jeedaan macnaha adilo kale loo raadin maayo ee sidiisaasaa lagu qaadanaya biduuni tafsiil qowlkan labaad ee yidhi waa xuja waa mulaq waa qowlka ayaimadu u badan yihin imaamu shaafici saasuu ku sheegay qadiimka jadiidkana waa isku khilaafeen ee sarkashi oo kale baxrulmuxiidka wuxuu yidhi jadiidkana wuu ku qabeen manaa labadiisa qowlba shaaficiyu saasuu yiri qadiiman wa jadiidan qaarna waxay dhaheen qadiimka waa la isku waafaqsan yahay laakiin jadiidka inuu yihi khilaaf baa ku jira usuuliyiinta shaaficiyada qaar badan ba waxay dhahdeen jadiidkana saasuu qaba imaam axmed ibnu xambal madhabkaasuu qabaa laba riwaayadood buu le riwaayadda u badanee akaru asxaabihi ay qaateen waa tan ee uu soo xujaysta akaru alxanafiya qowlkan ay qaateen wa jamiicu almaalikiya idan wax yar baa ka soo hadhay markaa madaahibta badankoodu waxay u badan yihiin qowlka labaadee ah huwa xujatun mulaqan mulaqba waa xujo mar haddii eh, maxalunisaaci la sheegay oo quyuuddaa meesha ay ku baxayso wuu inooga fiican yahay ba qowlu saxaabigoona la xujaysanaya aqyasadii kaliyo ijtihaadaadkii kale marka waa la xujaysanaya amilana waa u keenaan waxaa ka mid a ah tusaalayaasha u keenaan haddii dadka muslimiinta ah eh, hantidooda ay kufaartu qaataan tusaale ahaan dabadeed jihaad lala galo oo laga soo qaniimaysto hantidii ay qaateen qabla alqisma inta aan la qaybinin qaniimadaasi hadduu qofku bicayni maalihi ay kufaartu qaateen uu arko waa la siinaya fa huwa axaqu bihi sidaasuu yihi cumar ibn khadaab haddii laakiin qismadu ku dhacdo oo la qaybiyo waa qaniimo waxba kuma leh axmed ibnu xambal masaladaa markuu ka hadlayay wuxuu soo xujaystay qowlu qowlu cumar ibn khadaab idan hadday qismadu ku dhacdana ma laha waa qaniimadii baa ku dhacday waxa weya kaas waa xoole uu leeyahay maaha inta aan la qaybinin hadduu bicayni maalihi uu la kulmo fa huwa axaqu bihi ninkii lahaa xantida ay kufaarta kol hore ka qaateen ayaa iskale saasuuna ku bineeyey amed eh, ibn xambal xujadii eh, masaladii waxaa kaloo amilo ah u ah eh, salaada taraawiixda inta u dhexdhexaysa salaado kale inaan la tukan karin oo haddii laba ragcadood ama afar ragcadood marka la tukadaba waxoogaa haddii la nasanayo taraawiixtaasaa loogu bixiyey waa muddadaa udhaxaysa wey muddooyinkaa markaa taraawiixda udhaxaysa salaado kale inuu qofku muu tukanaya cibaadata ibnu saamit ee waxaa ka sugnaaday iyo saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen ma bannaana axmed ibnu xabalna wuu xujiyey ssaas markaa waa qowxujiya buui qowlkooda markii layidhi taabiciga fulaan iyo fulaan baa ogolna wuxuu yidhi saxaabaduu ka sugnaadee sideedna u qaadanayna buui qowlka taabiciga saxaabiga uu ka sugnaa inuu diiday wahaakada aqwaal markaa amilo badanoo saasi ayaa jirta idan qowlka wax xujale ayay u badan yihiin aimadu masalada sadde madhabka saddexaad waa qaala qoomun huwa xujatun waa xujo ayay yidhaahdeen iyagu quyuud bay ku xidhayaan oo kuwii kuwii hore mulaqan mulaqan lahaa iyagu baa bilaa tafsiil wey iyaga waxay waa xujo in sadara min alkhulafaaءi اlarbaca khulafaa larbaca hadduu ka yimaado haddii qowlku khulafada arbacada uu ka yimaado waa xuja ma khulafada arbacadama mid kastaba infiraadkiisa oo hadduu mid yidhaahdo inagu filan mise waa inay afartuba isku raacaan halkan muxuu ina yidhi jamiican laakiin jamiican taasi waa qowlka khasaali uu ku sheegay mustasfa ama e, e, subki jamculjawaamica wuxuu leeyahay waa shardi maaha inay isku waafaqaan ee hadduu mid keliyihii uu yidhaahdo misla khulafaa arbacada cali oo kalea yidhi cumar baa yidhi abubakar baa yidhi cumaan way ku filanta mid kastaba calaa infiraadihi xujuu noqonaya mar hadduu khulafaa arbacadii ku jira ee shardi ma inay afartuba ku kulmaan iyo waa shardi waa masle khilaafiya halkan laakiin wuxuu qaatay in eh, shardigu yahay inay isku waafaqaan welidaa wuxuu ihi jamiican khulafadii afarta ah wa qaala qowmun huwa xujatun qolana waxay dhahdeen waa xujo in sadara min abi wa cumar radia allaahu canhumaa hadduu ka soo fulo hadalku abi iyo cumar marka ma infiraad ba ahaa infiraad mid kastaba goonidiisa shardi maaha inay labadu ku kulmaan qowl cumar keliya abubakar keligii hadduu idhahdo mid kastabana xujadooda wuu sheegi doonaa qowlka u dambeeyana qaala qowmun huwa xujatun in lam yakun lira'yi fiihi madhal waxaad mooddaa qowlkan u dambeeye shanaad inuu masalada suuradda masaladu ka baxsan yahay waayo taa hadalba kama taagniba hadduu saxaabigu qowl yidhaahdo qowlkaasi uu ka waramayo wixii la odhan jiray culamaaulmusalax ay odhan jireen waa marfuucan lixukmihi sida umuurulmaadiya isagoo ka hadlaya umuur tegti umuur mustaqbala oo soo socota oo dhici doonta ajri qofka waxay waxaa sameeya hawaab intaasuu leeyahy qofka waxay waxaa sameeya ciqaab intaasuu leeyahy umuuraha caynkaasiya ee sidaasoo kale ah ee aan inta badan ra'yiga aanu majaal ku lahayn caqliga aan majaal ku lahayn ee la odhan jiray waa marfuucan lixukmihi khilaafo kama taagnabu inuu xadiis waayo saxaabigu kuma dhawaaqayo wax aan majaal ku lahayn caqliga ilaa wa inuu rasuulka ka maqlay maahan markaa taa maadaaman muran ka taagnayn noocan ma ay ka baxsan tahay baad moodaa waxay dhaheen huwa xuja in lam yakun lira'yi waa xujo in lam yakun lira'yi haddaanuu ra'yiga ugu sugnayn fiihi qadiyadani madkhali wax ra'yigu uu dhex wax keeni karo arrin ijtihaad lagu keeni kara haddayna ahayn qowlkan saxaabigu uu ku dhawaaqay dee umuurahaan ijtihaadka lagu keeni karayna waa umuuraha ay mustalaxa ku sheegaan wax tegey hadduu ka warramay saxaabigu oo waayii hore dhacay oo ummadii hore ka dhacay dee yaa u sheegay idan hadduu israa'iiliyaadkii dadkii saxaabadii saxaabaduna israa'iiliyaadka mayna soo qaadi jirin welidaa qeyd bay ku xidhaan waxay dhahdeen saxaabi lagu yaqaano inuu israa'iiliyaadkii hore wax ka maqli jirayna waa inaanu ahayn oo kale hadduu yahay saxaabi waxa weya cabdillahi bnu salaam oo kale hadduu yahay waxba la odhan lahaaba dee caalim buu ahaaye waa wixii uu ka maqlay markaa wax weyn diintii tawraadeen taana waa inaanu ahayn idan iyuu ka maqlay ama umuur mustaqbaloo qiyaamu saaca dhici doonta ayuu ka sheekaynaya ama qofka waxaa sameeya ajrigaasuu leeyahay qofka waxaa sameeya waxyaalaha ciqaabta iyo iyo ajriga oo ka ka hadasha waxaasoo dhan majaalkuma leh ra'yiga idan iyuu ka maqlay idan saxaabigu ma keen arrimahaasoo kale ijtihaad kuma keeni karee waa min anabiyi sala allah alay idan waa xadiis marfuuca kaas marka qaarkoodna qeydkaasay ku xidhan ama wixii ijtihaada ma qaadanayaan waqad istadala alawaluuna kuwa hore waxay soo xujaysteen bianna saxaabiya lam tahbut cismatuhu saxaabiga cismadiisu ma sugna oo cida tidhi xujaba maahaba inay cismadiisu sugnayn fayajuusu calayhi alkhada'u khada'a baa ku bannaan waa bashar khada'aya cismadiisuna ma sugna sida ambiyada oo kale markaa maadaama ay sidaa tahay sidee buu qowlkiisu xujo inoogu noqon doonaa walianna saxaabata saxaabadu kaana yaqacu baynahum alkhilaaf dhexdooda khilaaf baa ka dhici jiray idan hadduu qowlka saxaabigii uu xujo yahay khilaaf ma dhicin laakiin taa waa haddii la yidhaahdo qowlka saxaabigu cid walba xujuu ku yahay laakiin maa la yidhi iyaga dhexdooda iyaga dhexdooda xujo kuma waa inta kale weeyaan inaan saxaabadahay haddii se la yidhaha saxaabiga ee saxaabiga qowlkiisu waa xuja mutlaqba macnaha waxay markay mutlaq leeyihiin quyuudda kalunbay diidan yihiin walajeeddada uma jeedaan maca saxaabigu ku yahay masaasaa u jeedaan maya saxaabiga taayada itifaaq weeyaan qowl saxaabiya in aanu qowl saxaabiga kale aanu xujo ku noqonayn taas waa itifaaq calaayaxa labada daliil bay keeneen saxaabadu inay khada aanay macsuumiinka ahayn iyo inay dhexdooda iskhilaafi jireen idan qowlkooda xuja maa oo waan qaadan karnaa waanan ka tegi karnaa asxaabu alqowli athaani wastadalla asxaabu alqowli athaanii waxay soo xujaysteen bimaa ruwiya ana nebiya sala allahu calayh wasalam waa xadiis la wariyey in rasuulku qaala uu yidhi asxaabii ka nujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum kolley kuwanay xujo mahayaan waayo xadiiskanina wuxuu dhex wareegayaa bayna adacfi waalwadici bal aarku waxay leeyihiin waa mawduuc xadiiskanay soo xujaysteen asxaabii asxaabtaydu sida kale markaa ha ahaado qowlka labaad qowlka ugu aqwaasha badan leh ee jumhuurtu intooda badan ay qaateen ha noqdo laakiin xujo ahaan marka nas la eego xujo ahaan dee xujadani sawaab maaha waayo qowlkan rasuulka kama sugno asxaabii ka nujuum asxaabtayda waa sida xidigaha oo kale biayihim iqtadaytum ihtadaytum kii aad ku dayataanba waad ku hanuunaysaa shakino kuma jiro saxaabadu inay hanuun ahaayeen oo markaa waxa weeye mid keliya oo riwaayo ku jiray oo lunsanaa lama jiro sida ay leeyihiin shiicada iyo rawaafiddu aqwaashoo saxaabaduna waxa weye waa iftiin kii lagu daydaana xaqiiqa ahan waa hanuun taa lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa sanad ahaan qowlkani ma sugna sanad ahaan ma sugna kamaa ana saxaabata sida saxaabadu ay u yihiin acrafu bita'wiil tafsiirka iyo ta'wiilka iyagaa ugu yaqaan liannahum shaahadu tanziil waxyiga soo degitaankiisii bay u joogeen oo markaa iyagaa ugu aqoon badan ta'wiilka qur-aanka iyo ta'wiilka xadiiskaba iyagaa ugu yaqaan marka qowlkooda waa kaa wاstadla asxaabu اlqowl الثالث bxadiiث calaykum bsunatii wa sunati khulafaaء الraashidiin min bacdi xadiiska cirbaad ibnu saariya waana xadiis saxiix ah loo dhigi maayo kuwa aan cilmiga xadiiska aqooni lahayn oo wakhtiyada dambe yidhi waa daciif markaa waa xadiisku waa saxiix wey calaykum bisunati wa sunati khulafaaءi raashidiin marka waa qowlka asxaabta qowl saddexaad oo waa khulafaau raashidiinta ee qowlka odhanaya sunnadayda qabsada iyo sunnada khulafaau raashidiinta min bacdi aniga dabada واstdل أصحاaب الqول الرابع بma rawاه أحمد والتirmidي عن xudayفة أن النبيa صلى الله عليه وسلم qاaل اqtadوu ku dayda bاladayni min baعdii labada aniga iga dambeeya waayo abi bakri wa cmar abi bakr iyo cmar ku dayda waa ciddii tiri waa abi bakr iyo cmar واstdل أصحاaب الqول الخامس بأنa qول الصحاaبي الذي laa mdخل lahu في الرأي qowlka asxaab qowl khaamis waxay soo deliishadeen bianna qowla saxaabiyi saxaabiga hadalkiisa alladii qowlkaasi oo laa madkhala lahu ama alladiidu macnaha waa sifatu lilqowl saxaabiga alladii qowlkaasoo laa madkhala lahu fi ra'yi ra'yigu aanu meel ka soo galo aanu lahayn meel ra'yi ka soo galo ma aha madkhalkuma le ra'yiga lahu xukmu اlxadiidi اlmarfuuc xukun xadiid marfuuca xukunkii ayuu leeyahay id annahu yuxmalu waayo waxaa lagu xambaarayaa calaa tawqiifin min annebiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu xambaarayaa hadalkaasi calaa tawqiifin min annebiyi sala allahu calayi wasalam inay tahay tawqiif rasuulku uu ku joojiyey saxaabiga idan tawqiif min annebiy hadalkaasi hadal uu ijtihaad ku keeni karaba maaha mar haddaanu ijtihaad aanu ku keeni karin yuu ka maqlay israa'iiliyaadna ma noqon karo oo qeydka waa kuwa culmul istilaax waa kuwa sheega idhahda waa inaanu saxaabi israa'iiliyaadka inuu ka qaadi jiray lagu yaqaanin aanu ahayn idan waa tawqiif rasuulka ku joojiyey arrinkaa oo uu ka maqlay meel kaluu ka maqlay maba jirta idan waa qowl nebi calayhi salaatu wasalaam siyaanatan lidiini saxaabiyi innagoo ilaalinayna saxaabiga diintiisa waayo haddaad tidhaahdo majaal kuma le ijtihaad rasuulkana kamuu maqan israa'iiliyaadkana kamuu qaadi jirin oo de waaba ku xidhan idan markaa saxaabigu markaa muxuu samaynayaa wey de isagaa iska yidhi un wey min cindi nafsihi un buu ka yidhi shay aanuu aqoonin ahayn taasna waa dacni saxaabada la dacniyo idan waa inuu rasuulku ka maqlay la ydhaha cid kaleu ka maqlay ma jirto marka qowlkaasina waa qowl xoogan wahaada huwa almukhtaar isagu waxa uu xoojiyey eh, musanifku qowlkani u dambeeya qowlkaas unbaa haddii wuxuu ijtihaad lagu keeni kara buu ujeedaa waana la qaadan karaa waana laga tegi karaa ama hadduuna ijtihaad ku lahayn majaal meeluu ka soo galo ijtihaad ma jiro markaad shayga u fiirsato amaad garan kartaa wixii ijtihaada iyo iyo wixii kale wixii aqiisa ku dhisan iyo wixii markaa aan ku dhisnayn qiyaas eed leedahay ijtihaad laguma keeni karo qofka waxaa sameeya intaasoo hawaaba ayuu leeyahay ma odhan karo saxaabigu hawaab ma sheegi karo ilaa inuu rasuulka ka maqli mooya arimahaasoo kale hadday tahay waa xujo waana qowlka mukhtaarkeeda waa lima taqarara fii cilmi usuuli اxadiiث musalaxu xadiiska ama usuulu xadiiska cilmigiisa waxaa ku qariran oo lagu caddeeyey min ana qowla saxaabiy saxaabiga hadalkiisa alladii laa madhala lira'yi fiihi alladii qowlkaasi oo ama ra'yigaasoo laa madhala lira'yi fiihi ra'yigu aanuu meel uu ka soo galo madhal uu ka soo galo aan lahayn oon la ijtihaadi karin lahu xukmu xadiidi اmarfuuc xadii marfuuca ah, xukunkiio kale un leeyahay oo waxay la mid tahay un sidii wuxuu rasuulka ka maqlay oo kale wa ama xadii asxaabi ka nujuum xadiiskaasi ee faqad qaala ibnu xasm huwa khabaru mawduuc kadib baail saasuu yiri waa khabar mawduuca ah oo aan asal lahayn buui oo baailah aqalu maa yuqaalu waxaa la odhan karaa waa dacfi aad u xoogan baa ku jira ama wadci buuba gaadhsiisan yahay masaladan kale oo la socota un qowlu saxaabiga hal yajuusu alأkhdu biaxadi qowliyi الصaxaaba min kayri daliil hal yajuusu may bannaan tahay alأkhdu in qaadasho la qaato biaxadi qowliyi الصaxaabati saxaabada labadooda qowl mid ka mida min kayri daliilin markuu masaladii hore aqwaasheedii kuu sheegay oo qowlu saxaabiga sida layskugu khilaafay uu soo tilmaamay ayaa halkan waxaa ku jira laba saxaabi ayaa waxay yidhahdeen laba qowl oo iskhilaafsan haadaa qaala qowla wa haadaa qaala qowla yukhaalifuhu mid maad qaadan kartaa adiga oo aan biduuni tarjiix biduuni tarjiix maad qaadan kartaa mid masalan qaala cumar qaala caliyun qowlan wa qaala ibnu cabbaas qowl labadii qowl way iskhilaafeen qowlka cali maad qaadan kartaa ama ka ibnu cabbaas adiga oo aan tarjiixinin labada qowl oo wixii aad ku qaadanaysay aanay kuu caddi idan markaad nusuustii kale eegto iyo waxa weeyaan ijtihaadaad kale markaad eegto qowlkan waxaad ku xoojinaysaa waa inuu jiro aad qaadanaysaa mise waxaa kuu bannaanuun biduuni tarjiix inaad qaadato marka qowlka sawaabkii waa inu tarjiixu inaad ku qaadato haddii kale hawaraac baad noqonaysaa waxa la diidanya qofku inuu hawaraac iska noqo weliba haddaad qowlun qaadato waxaa lagu odhanayaa hawadaadaa kaa waafaqday haddaad samid qaadato adiga oo wax ku arjaxaya ama wax ku xoojinaya waa sawaab waana qowlka jumhuurta ay qaateen idin jumhuur ahlicilmi waxay hahdeen laba qowl oo saxaabadu ay yidhaahdeen oo iskhilaafsan horta xujo maaha de xujo maaha taa waa kan xagga hore kaga soo hadal waayo saxaabigu hadduu qowl yidhaahdo oo saxaabi kale uu ku khilaafo taasi waa tii aynu markaan sheegaynay masalada laisku khilaafsan yahay waa taan nidhi waa qowlka aan xujada haynsano waayo wuu ku baxaya qowlu saxaabigii ma soo galay qowlu saxaabi wuu yahay lakin waa qowlu saxaabi khilaafuu jiro laakiin waad iska qaadan kartaa idan xujo iyo iska qaadashadu waa kala gaara xujadu waa waxaad aad xujaysanayso ead masaa'ilka sharcigaa ku dhisayso qaadashaduna de waa qowl adu aad qaadanayso ku dhaqmayso idan hadday laba qowl oo iskhilaafsan labada saxaabi yidhaahdaan laba saxaabi midkood maad qaadan kartaa adoon xoojinayn haddaad mid qaadato waa inaad waxaad ku xoojinaysaa buu jira haddii kale waxaad noqonaysaa qof hawadiisa raacay marka jumhuur ahlicilmi waxay idhahdeen waa in tarjiix lagu qaato xanafiyaduna waxay idhahdeen waa la qaadan karaa middood waana qowl daciifa ah. intiiba halkan kugu sheegay ida ikhtalafa aلصaxaabatu calaa qowleyni hadday laba qowl isku khilaafaan calaa qowleyni laba qowl bay masale ka yidhaahdeen lam yejus lilmujtahidi mujtahidka uma banaana alkhdu biaxadi اlqowleyni inuu qaato labada qowl midkood min kayri daliilin ti un daliiluu ku qaadanayaani jira waana madhabu jumhuur usuuliyiin waa madhabka daliilku waa maxay lianna qowlaya saxaaba labada saxaabiye labadooda hadal ee lama labada qowle kale yidhaahdeen laysaa biaqwaa laysaa ma aha biaqwaa min daliileyni kuwii ka xooggan laba deliil waa fi lkitaabi aw sunnati kitaabkii sunnada ku jira tacaaradaa oo iska hor yimid wuxuu u jeedaa inuuna idhaahdo waxa weeye laba aayadood ama laba xukun oo kitaabka iyo sunnada ku jiro istacaaruda ma midun baad iska qaadataa mise waad kala tarjiixisaa idin de waa tantana waa saasun wey marka maxaad u qaadanaysaa deliilkii sharciga ahaaba ee kitaabkii sunnada ku jirayba midood ma qaadanay sidii laa aad kala arjaxdo oo kan waxaad ku qaadatay uu raajix yahay maahan famaa baaluka biqowli saxaabi marka qowlkii haddaad tira marka qowlu saxaabiga midaad doontaad qaadan kartaa idan waxaad ka fadishay qowlkii saxaabiga sunnadii iyo kitaabkii sunnadii iyo kitaabkiina waad kala arjaxaysaa oo ka raajixaad qaadanaysaa ka marjuuxaana waad ka tegaysaa sidii qaacidaduba ahayd labadii qowlu saxaabina midkaan doonaan qaadanaya idan waa khada kala arjax oo kala xooji lianna qowligii saxaaba saxaabada labadooda hadal ee idhaahdaan laysaa biaqwaa ma aha kuwo ka xoogan min daliileyni fi lkitaabi aw sunna laba deliil oo ku kala jira ama kitaabka ku wada jira ama sunnada ku jira oo tacaaradaa iska hor yimid oo istacaaruday kama xoogana walow tacaarada daliilaani laba deliil hadday iska hor yimaadaan min alkitaabi aw sunna labada deliil ama kitaabkaa ka wada sugnaadaan ama sunada ha ka wada ahaadaan ama midkoodna kitaabka ku jira midkoodna sunada ha ku jire laa yu'khadu biaxadihimaa duuna daliilin midkood lama qaato deliil la'aan deliilkaasoo murajixin arjaxaya fahaakadaa huna halkanna waa sidaa fakadaa hunaa buu hi halkanna waa sidaa labada saxaabi labadooda qowl waa inaad kala xoojisaa oo kanaad qaadatay waxaad ku xoojinaysay waa inuu meesha jiraa sida labada deliilba ee kitaabkii sunnada ku jiraba aad markay istacaarudaan mid aad u qaadato adiga oo deliil murajixa ah ku qaadanaya tanna waa sidoo kale wa qaala qowlkaa ah horaa sawaaba bacdulxanafiya waxay dhahen yajuusu alahdu way bannaan tahay in la qaato xujayga ma odhanayo way xujo maaha qowlka saxaabiga haddii qowlka saxaabiga u khilaafo maaha xujo yajuusu alahdu biaxadi qowlihi saxaaba way bannaan tahay in la qaato labada saxaabi labadooda qowl mid ka mida ah. min kayri deliilin deliil la'aan waxay soo xujaysteen waxay idhahdeen lianna cumar lammaa araada an yarjuma imra'atan lianna cumar cumar ibn khataab radia allaahu canhu lamaa araada markuu doonay an yarjuma imra'atan inuu haweeney rajmiyo haweeneydaasoo xaamilan min azinaa xaamilo ahayd xamligaasoo min azinaa zino ka ahaaday Eh, qaarkood waxay leeyihiin markaa zine ma ahayn eh, aduu calaa xaal zawjkeedii baa ka maqnaa haaba canha dabadeedna wuxuu u yimid baa laydhi wahiya xaamilun marka waa kii cumar lahaa waan rajminayaa waan rajmin dabadeedna mucaad baa ku diiday mucaad ibnu jabal kolkii dambe sidii u dhici weyday la rajmin waaye ee ilmihii uu yimid u mucaad yidhi ilmahani xaq uma lihid inaad disho hadday iyada aad xaq u leedahay inaad disho ilmaha caloosheeda ku jira xaq uma lihid inaad disho yuu yidhi haddaa u kaadiye ee la xidhay waa tii sijniga ku haya ilaa intay dhalayso kabacdi markay ilmihii u yimiday ee uu ilmihii markaa arkay waa kii ninkii sheegtay yidhi anaa dhalay markaa sidaa haddii dhankaa la eego dee waxaa laga yaabaa nin shubha ay ahayd oo ayna markaa waxa weeyaan calaayi xaal xaamil ahayd intay u deliishanay iyaga waxa weeyaan macaad hadalkan uu ku yidhi iyo cumarka noqoshada uu ka noqday qisadu markaa saasay ahayd waxa uu doonay cumar inuu rajmiyo haweeney xaamilan xaamilo ah xaamiligaasoo mina zinaa qaala lahu macaad ibnu jabal macaad ibnu jabal baa wuxuu ku yidhi cumar ibnu khadaab in kaanad laka sabiilun calayhaa in kaana laka sabiilun haddaad u haysato iyada jid calayhaa iyada haddaad jid aad ku rajmiso aad u hayso ood leedahay zinay ku dhacday falaysa laka sabiilun jid uma haysatid calaa maa fii badnihaa waxaa caloosheeda ku jira waa alooheeda ku jira imika dad yadoo ku jir ilmo ku jiraan aad rajmiso ilmihiina ilmo markaa waxa weeyaan uu noolu yahay dee iyadii dishayba oo xukun baabaad uhaysa ad ku dishay laakiin ilmihii caloosheeda ku jira xaquma lihid inaad disho idan wuxuu ujeedaa macaad ibnu jabel ilmuhu horta ha yimaado dabadeed cumar wuu ku waafaqay farajaca cumar ilaa qowlihi cumar wuu ka noqday hadalkiisii ahaa rajminta wa akhara rajmahaa rajmigeediina dib buu dhigay xataa wadacat ilaa ilmihii ay u yimiday marka siday u deliishanayaan xanafiyadu waxay u deliishanayaan oy leeyihiin waa laba qowl baa istacaaruday qowlkii cumaree ahaa waan rajminayaa iyo qowlkii mucaadee ahaa ilmahan caloosheeda ku jira jiduu ma haysatid dabadeed cumarkee buu qaatay qowlkii mucaad buu qaatay dema bilaa tarjiix ba laakiin mise tarjiix buu ku qaatay tarjiix buu ku qaatay oo markuu arkay qowlkiisii inuu qaldan yahay cumar ayuu ka joogsaday dabadeed qowlkii mucaad buu soo noqday idan taasi xanafiyada ma iscaafinayso waxba uma qabanayso sababtoo ah waa nafsa qowlkii jumhuurta ay hadda qabeen weeye oo waata imka biduuni cumar marka kama noqdeen qowlkiisu hadduu sawaab yahay ee sababta uga soo noqday waxa weeyaan khada'iisii baa u caddaaday qowlkii mucaad inuu sawaab yahayna wuu ogaaday markaasuu qowlkiisii madhabkiisii iska tuuray laakiin xanafiyadu waxay leeyihiin labadii qowl hadda kii cumar iyo kii macaad cumarkee buu qaatay kii macaad bay leeyihin laakiin tarjiix buu ku qaatay idan maaha sawaabku waa qowlka hore wاصaxiixu alأwal لأnna cumar inamaa rajaca cumar wuxuu uga noqday madhabkiisani waa lamaa baana lahu اlxaqu markuu xaqi u cadaaday xaqi markuu u cadaaday buu ka soo noqday istixsaanku isagu xoogaa buu hadal leeryahay